soo socda ama jooga marfuucun waa la goday alghaa'ibuna faacilun waa kii samaynayay soo noqoshada marfuucun isna waa la goday ilaa xarfu jarin waa xarafu hoos dhaba alwaطani ismun majruurun waa magaca la hoos dhabay waxa lagu hoos dhabay biilaa xarafka ilaa baa lagu hoos dabay wa calaamatu jarihi calaamadda hoosdowgiisuna alkasratu waa hoosdowga aldaahiratu ka muuqata calaa aakhirihi xaggiisa dambe itniin bilcilmi yasuudu lmar-u aqoonta ayuu qofku madax ku noqdaa albaa xarfu jarin baadu waa xaraf hoos wax hoos dhaba alcilmi waxa weeye ismun majruurun bilbaa waa magac lagu hoos dabay ba'da yasuudu ficlu mudaaric waa ficil mudaaric marfuucun waa la goday almar-una faacilun waa kii shaqada qabtay marfuucun isna waa la goday ba waa qaybtii labaad ee craabta acrib adigu icraab aljumal alaatiya jumlooyinka soo socda adigu icraab laa talcab ha ku ciyaarin binnaari ha ku ciyaarin dabka ha ku ciyaarin marka laa waa xarfu nahyin wa jasmin waa xaraf wax loogu diido qofka lagaga joojiyo ficilka mudaaricna uu reebaa mabniyu cala asukuun wuxuu ku binaysan yahay reebnin laa maxala lahu min alacraab wax isbedela meella kama soo galo oo reebninkaasubuu weligii allihii ku jiraa talcab waa ficlu mudaaricun majzumun billah annaahiya laada naahiyada baa lagu reebay وcalaamaةu jasmihi الsukuun الظaahiru calىa aakhirihi reebniinkiisuna waa sukuunka ka muuqda ee xagga dambe ba'da wafaaciluhu faacilka yani iska daynaya ciyaartuna waxa weeye damiirun mustatirun fiihi wujuuban waa damiir ku qarsoon oo aan la muujin karin taqdiiru haddii la tilmaamo anta ayuu noqonayaa mabniyu cala alfatxi fii maxal rafcin faacilun markaa weeye binnaari albaaw xarfu jarin mabniyu cala alkasri laa maxala lahu min alacraab waa xaraf jaar oo hoostaba waxaa lagu bineeyaa hoosta uun yacni markaa isbeddel lama samayso ba'daasi annaari waa majruurun bilba waa ismun majruurun bilba waa magac lagu hoostay bada wa calaamatu jarihi alkasratu aldaahiratu calaa aakhirihi weeyaan waljaaru walmajruur mutacaliqaani bitalcab ficilka talcab ayay ku tacalluqayaan macnahooda isku xidhan oo markaa laa talcab ha ku ciyaarin binnaari ha ku ciyaarin ficilkaa hore macnihiisu wuxuu ka dhex muuqanayaa jaariya majruurka macnahooda isa suran haddii aan la helin tacalluq loo helin macnihiisu ma dhammaystirmo jaariya majruurka tala-la-u waxaa warwaraysa oo yacni hilaacaysa iftiimaysa annujuumu xidigihii baa ka iftiimaya ka warwaraya dhalaalaya في السماء samada gudaheeda tla waa فicل مضاaرع مرفوuع waa la goday لتajarudihi can الناaصب والjاaزimi wax kordhaba iyo wax reeba midna kuma jiro وcalaamaة rفci calaamada godaalkiisuna aلdmةu waa damada aلظaahiraةu ka muuqata calى akhirihi xaggiisa dambe النujuum marفuuع bاdmti marفuuع bالdmةi وcalaamaة rفci aلdmةu aلظaahiraةu calى akhirihi marفuuع لتajarudi can الناaصب والjاaزimi baynu nihi وcalaamaةu rفcihi oo caamilkiisu waa macnowi tajarudkaasaa godaya baa la leeyahy waxa kaloo caamilo waa loo waaye dabeedna kaasi inuu godayaa laga dhigay wcalaamat rafc adamata aahiratu calaa akhirihi calaamadda godaalkiisuna waa damada xagga dambe ka muuqata annujuumu faacilu tala'low waa ficilka faacilkiisii waa ka iftiinka samaynaya marfuucu bilficli ficilkaa goday faacilka ficilkaa goda wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa akhirihi calaamadda yani godaalkiisuna waa damada ka muuqata miimka fiihi xarfu jarin mabniy cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun alxarfu laa yadharu calayhi alcraab waa xaraf xarafna craabiya isbedel ma sameeyo الsmاء mjr ism majruur bفي waa ismi lagu hoos dabay في وcalaamaة jr alkasraة الظاahiraة عalى akhirihi wاljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bficl iyo talla'low ficilkaasay ku tacaluqayaan macnihiisu sunan yahay tacaluqa macnihiisuna waxa weeye ficilka macnihiisu wuxuu ka dhex muuqanaya jaariya majruurka markaad marayso talla'low way ka way iftiimayaan الnujuumu xidigihii waxay ka iftiimayaan fi الsamaa'i cirka dhexdiisay ka iftiimayaan iftiinkaasi ficilkaa leh markaad jaariya markuu joogto waa inu macnihiisi ka dhex muuqdo halkan kaasaa lagu gartaa ka uu ku tacalluqayo oo iminka dhowr ficil hadday isdaba yaalaan ka macnihiisu ka dhex muuqdo unbuu ku tacalluqaya alfaratu jiirku mukhtabi'atun wuu dhuuntay ama way dhumatay af carabiga waa muanas fi ljuxrati fi ljuxri ayuu ku dhuuntay muxuu ahaa godkii buu ku dhuuntay marka alfaratu waa mubtadaun marfuuca bilibtidaa waa kii jumlada laga bilaabay waxaana lagu goday ku bilaabidda qudheeda ayaa godaysa wacalaamatu rafci adamatu adahiratu calaa akhirih calaamadda godaalkiisuna waa damada ka muuqata caamilkiisuna waa ku bilaabidda waa caamil macnawiya ah. isagiiyo tajarudku labada caamil waxa la dhaha waa macnawi macnawi waxa waxaan la taaban karin lana arki karin lana qori karin lana akhriyi karin laakiin la dareemayo waa ugu horaynta lafteeda ayaa godaysa mukhtabiatun waa faacilun cafwan mukhtabiatun waa khabarilmubtadey waa khabarkii mubtadaha marfuucun bilmubtadey isaga khabarka mubtadaha goda wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa aakhirihi fii xarfu jarin mabniy cala sukuun laa maxala lahu min alcraab fiidu waa xarf jaar waxay ku banaysan tahay reebnin icraabtay ma soo gasho maxaa yeele anhu xarfun de waa xaraf walxarfu laa yadharu calayhi alcraab xarafkana craabi kama muuqato الجحر مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره علامة يعني هوستوي سنوا كسرة والجار والمجرور متعلقان بمختبئ بخبر مختبئ مختبئة واسم فاعلة أي كتعلق يسا معناها كده موقن دون الفأرة جيركم مختبئة وحي كله متي أما وحي كله متي في الجحر قدكو كله متي markaa kuma tacaluqaysa meelka halkaasay ku tacaluqaysaa taciba alwaladu wuu ka daalay inankii yaraa min aljaryi oradkii wuu ka daalay taciba waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alacraab waa ficil maadi fatxaa lagu bineeya caraabina ka muuqan mayso isbeddel ma samaynayo taciba weligeed kordhogaasun bay ahaanaysaa haddaan damiir iyo waxaasi gelin oo aan ma la reebin ama aan la godin alwaladuna waxa weeye waa faacilu taciba oo waa ka sameeyey daalka sameeyey marfuucun bilficli ficilkaa lagu godayaa faacilka wa calaamatu rafci adamatu aldaahiratu calaa aakhirihi الظاهره على اخره علامه غدال كيسنا هو الضمه كم وقت ذلك من الجري من وحرف جار وحرف من الجري حرف جار حرف جار حرف جر وحرف جار جر حرف وحوص دبا ويه مبني على الكسر من مبني على الفتح فتح اي مكان لو بنيه لالتقاء ساكنين laba reeban oo kulmay aawadeed baa loogu binayay laakiin asalkiisa sukuun baa lagu binaya min aljari min aljaryi orodkii buu ka daalay aljaryi ismu majruurun bimin min baa lagu hoos dabay wa calaamatu jarhi alkasratu adahiratu calaa aakhirihi wa calaamada hoosdaguna waa kasrada ka muuqata ya-da waljaaru walmajruur mutacaliqaani bificli taciba ficilkaa taciba ayuu ku tacaluqayaa jaari majruurku macnihiisaa ku xidhan oo markaad maraysa odhanaysa taciba alwaladu uu ka daalay inankii min aljaryi orodkiibuu ka daalay dabeedna saasay isugu xidhayihin anactu waa tilmaan imanka oo shayga nacad la yidhahdo waa tilmaan marka waxaan ka sheekayn oo dhami waxa weeyaan waa jumlo waxaan ka warramaynaa sida loo sameeyo jumlo ayaan ka warramaynaa jumladda ayaa kelmad kelmad lagu barayaa kelmad waliba waxa ay ka tarto marka jumladda ay ku jirto marka eh, waxa weeye ereygan la yidhaahdo nacadki hadduu soo galo yacni kelmadda ama kalaamka markuu ku jiro waa shay tilmaamaya shay kale ayaa lahahda nacata la yidhahdaa ama sifa la yidhaahdaa oo tilmaana alamila tusaalayaasha waaxid haada kani kitaabu waa kitaab kitaabkaasoo mufiidun faa'iidaiyo waxtar leh ereygaa eeg jumladii buu ku jiraa imaka mufiidun waa laguu soo sheegay mubtadaya khabarka waa laguu soo sheegay haadaa waa mubtada kitaabuna waa khabar oo jumladay ka mid yihin labaduba haddaba mufiidun waa erey saddexaad oo ku soo darsamay jumladii sife darteed buu u yimid inuu kitaab waxtar leeyahay buu tilmaamaya Eh, itniin qra'atu waxaan akriyay kitaaban kitaab baan akriyay mufiidan faa'iidane ee eh, qra'atu waa ficliyo faacilo labadu waa soo ka soo hadalay oo baab baynu ku soo marnay kitaabanna waa mafcuulo waynu soo marnay haddaba kelmad baa ku soo kordhay mufiidan mufiidan kitaab faa'iidiyo waxtar leh maxaaya loo keenay kelmaddan kelmadda kitaaban bay tilmaamaysaa oo ay ka bixinaysaa tilmaan lagu garan karo oo macnihiisa sii caddaynaysa talaata nadartu waxaan eegay fii kitaabin kitaab baan eegay kitaabkaasoo mufiidin faa'iidaley Eh, marka nadartu waa ficil iyo faacil fii kitaabina waa jaarin mujir ku tacaluqaya laakiin mufiidin baan ka hadlaynaa maanta oo jumladii ku jirta maxay faa'iideynaysaa waxay faa'iideynaysaa inay kitaabka tilmaan ka bixiso markaa maxaa haddaba adonaysaa sooma haadaa kitaabun mufiidun waa kitaab faa'iide leh waxaa dabeedna layidhi haadaakani maydaanu waxa weeya waa garoon garoonkaasoo fasiixun ballaadhan garoonkay tilmaan ka bixinaysaa iyaduna itniin ra'aytu waxaan arkay maydaanan baan arkay waxaan arkay garoon fasiixan ballaadhan baan arkay talaata jaraytu waan waxaan orday fii maydaanin garoon fasiixin ballaadhan baan dhex orday tafataxat waa saddex tusaale mid walba saddex buu goor buu ku celinaya waayo mid walba calaad si a isbedelaysa tafataxat ilwardatu waxaa dilaacday ubaxii aljamiilatu quruxda badnayd timi qadaftu waaan goos waxaan gooyey alwardata ubaxi baan gooyey aljamiilata quruxda badnayd talaata nadartu waxaan eegay alwardati waxaan eegay ubaxi aljamiilati quruxda badnayd albaxdu sharax iyo faalayn iyo falanqeyn laga bixinayo tusaalayaashii kullu kelimatin erey kasta oo kamida mida ah min alkelimaati erayadii athalaati saddexda ahaa oo kale aha mufiidun mid faa'iide leh fasiixun mid ballaadhan aljamiilatu mid qurux badan ee saddexdaa tusaale kuso sagaal tusaale halkaa ku qoran marka sagaalkaa tusaale saddexdanaa ku soo noqnoqonayey oo min saddex goor ah ayaa ku soo noqonayay waxa ay tancatu tilmaamayaan saddexdan eh, saddexdan kelmadood waxay tilmaamayaan alisma magaca alladii magaca qablahaa ka horeeya oo kelmad waliba ka ka horeeyay tilmaamaysaa ey tadullu waxay tilmaamayaan calaa sifatin bay tilmaamayaan tilmaan fiihi ka ka horeeya ku jira ka ka horeeya ku jira ayay mid waliba tilmaamaysaa tilmaamka ka horeeya ku jirta ayay kelmad waliba tilmaamaysaa walidaalika sidaa daraaddeed ay mid waliba tilmaam ka bixinaysa mid ka horeeya tusamaa waxaa lagu magacaabaa kelmadahan iyo wixii la midkaa ah, nactan tilmaam baa la yidhaha wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alismu magaca alladii magaca qablahaa ka horeeya ta tilmaanta ah mancuutan mid la tilmaamayo ayaa eh, lagu magacaabaa waidaa ta'amalta haddaad haddaba u fiirsato kulla nactin tilmaan kasta oo ka mida min haadihi kuwan annucuuti tilmaamaha ah ahalaaثati ee saddexda ah aluulaa ee hore oo kitaabun mufiidun iyo kitaaban mufiidan iyo kitaabin mufiidin haddaad eegto wajadtahu waxaad helaysaa yatbacu isagoo raacay almancuuta buu raacay ee kala tilmaamaya ka wax tilmaamaya wuxuu raacay kala tilmaamayo muxuu ku raacay fii rafcihi godaalkiisu markuu godanya ku raacay oo maxaa la yidhi haadaa kitaabun mufiidu kitaabun baa godan mufiidunna godaalkii bay ku raacday qara'tu kitaaban mufiidan haddana maxaa la yidhi kitaaban baa la kordhabay mafcuul noqday haddana mufiidanna waa la kordhabay nadartu waxaan eegay fii kitaabin baan eegay haddana kitaabin waa la hoos dhabay mufiidinna waa la hoos dhabay mar kasta caraabtiisu daba socdaa saasaa kuu muuqata wanasbi kordhowgii wuu ku raacay wajari hoosdhowgiina wuu ku raacay oo ka فكلمة مفيد ereygaa مفيid في الأمثiلة ثaلاثة تusaalayaasha saddexdaa alأuulى ee u horaysa sagaalka tusaale jaaءat waxay timid kelmaddu marfuucatan iyado oo la godoy markii u horaysa timid ثuma mansuubatan markii labaadna waa la kor dhabay ثuma majruuratan haddana mar saddexaadkii baa la hoos dhabay tabcan waxay raacaysaa oo intaba ku daba socotaa lilismi magaca almadkuuri la sheegay qablahaa kelmadda mufiidan ama mufiidun kelmaddaa magaca ka horeeyay daba socotaa oo kolba craabtu qaadanaya ay qaadanaysa ama isbedelka uu samaynayo craabtu waa isbedele ayay iyaduna samaynaysaa wakadalika waxaa saas oo kale ah alkelimataani labada eray ee kale ah fasiixun iyo waljamiilatu oo ku jira fi lamilati albaaqiya tusaalayaasha inta soo hadhay ayaa iyaguna la mid ahoo mid waliba kelmadda ka horeeya caraabta uu leeyahay bay saddexdii gorba qaadatay hadday godaalta iyo kordhog iyo hoosdhog bay ku raaceen wahaadaa kanna caamun wuxuu ku baahsan yahay oo wada gaadhaya saddexdan tusaale uun maahe saddexdan eray uun maahee fii kulli kelimatin kelmad kasta ayuu arrintani caam ku yahay yacnii ku ballaadhan oo ku baahsan kelmad kastaoo tancatu tilmaamaysa maa qablahaa kelmadda ka horaysa kelmad kasta oo tilmaamaysa kelmadda tilmaanta ahi tala tilmaamaya ka horaysa ceraabtiisun bay qaadanaysaa un waa luqada carbeed waxaa nacadka ku jiro alqaacida qaacida saddex iyo soddonaad iyo ta saddex labaatanaad iyo saddex iyo afar labaatanaad ee ku jira maaragtay kitaabkeenna qaacidao dhan buu tirinaya aad la soconaysaa xagga tirada anactu tilmaantu lafdun waa dhawaaq iyo eray yadullu tilmaamo calaa sifatin tilmaam buu tilmaamaa tilmaantaasoo fismin magaca ku jirta qablahu ka horeeya lafdigan wax tilmaamaya ama kelmaddan wax tilmaamaysa ka ka horeeya tilmaan ku jirta ayaa nactigu tilmaamaa wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alismu magaca almawsuufu la tilmaamaya mancuutan kii la tilmaamayay baa la ydhaha annactu tilmaantu yatbacu wuxuu raacaa almancuuta ka la tilmaamayo wuxuu ku raacaa fii rafcihi godaalkiisu ku raacaa hadduu godan yahay wa nasbihi kordhowgiisu ku raacaa hadduu kordhaban yahay oo isna uu kordhownaanayaa wa jarihi hoos dhowgiisu ku raacaa oo isna uu hoos dhabnaanayaa haddii la kala tilmaamaya uu hoos dhaban yahay kolba craabta uu leeyahay unbu ku raacaya tamriinaad waxa weeyaan laylaysiyo waaxid tamriinka koobaad dac waxaad dhigtaa nactan tilmaan munaasiban ku habboon fii kulli makaanin meel walba khaalin meel kasta oo bannaan oo maran washkul xarake aakhirahu ee nactiga xaggiisa dambana xarake saar si aa u muuqata craabtu oo loo gartay siduu ugu raacayay saaad adigu u garanaysa labadaba waaxid alwaladu inanka iyo ilmaha inanka almuطiicu ee aqbala waalidkiisa yuxibuhu waxa jecel abuuhu imika waxa inaga inoo qoran alwaladu yuxibuhu abuuhu inanka aabbihii baa jecel marka inanka markii la yidhi waxaa la raaciyay tilmaan almuطiic ee aabbihii hooyadii aqbala ee arrinkooda iyo taladooda maqla taasaa lagu buuxinaya itniin jaraytu waxaan orday fii maydaanin garoon ayaa halkaa ku qoran marka waxaa loonaya garoon baa loonaya waasicin ballaadhan dabeedna tilmaam buu yahay craabtan uu ku raacayaa talaata aksir waxaad badisaa min alqiraa'ati akhriska aada akhriyaysa badi fi lkutubi kutubta inaad akhrido kutubta annaaficati baa la raacanaya waxtar kale oo maaragtay kutubta qaar baa dhibaata uun leh oo xumaanun laga bartaa kuwa wanaagga leh iyo khayrka aad ka baranayso kuwaa badi arbaca yaduru way waxa wuxuu dhibaa asadiiqu saaxiibka saaxiibahu saaxiibkiisu muu dhibaa marka dhexdaa bannaan yaduru wuxuu dhibaa asadiiqu saaxiibka alaxmaqu nacaska ahi ee caqliga aan lahayn saaxiibka qofka la saaxiibka dhibu muka dheef uma leh wax alle wuxuu kusoo kordhinayaa ma jirto marka saarkaasaa la gelinaya khamsa caduwun nin cadow ah ama qofkuu cadow ah oo caaqilun caqli leh ayaa khayrun dhaama min sadiiqin saaxiib jaahilin doqona saaxiibka oo nacasa ah. waxaa dhaama cadowga oo caqli leh ayaa dhaama marka caduwin waxaanu raacayna caaqilun baynu raacayna craabtana wuu ku raacayaa min sadiiqin jaahilinna ayaanu raacaynay craabtana wuu ku raacayaa sita laa tashrab almaaa biyaha ha cabin almulawaha ee la nadiifta ahayn marka almulawaha ba halkaan oo almaa un baa qoran sabca alxidaau yaduru اlqadama cagtay dhibaan ee ka waxaa loodhaya marka alxidaau addayiqatu kabaha cedhiriga yaduru alqadama cagtay dhibaya tamaaniya zurtu waxaan soo booqday daaxiyatan yacni magaalada cerifkeeda iyo koonaheeda ayaan soo booqday markaa daaxiyatan waxaan raaceen sifo jamiilatan oo qurux badan tisca liljamali awrku wuxuu leeyahy cunuqun luqun buu leeyahy luqun buu leeyahy waxaa markaas raacinayaa tawiilun luquntaasoo tawiilun dheer cashara tanaafasuu waxaad ku ku tartantaan filcamali shaqa shaqada ku tartama marka waxaan raacinayaa camalka almufiidi ee faa'iidada leh ee waxtar kale itniin waa tamriinka labaad ee baabka ku jira dac waxaad dhigtaa mancuutan mid la tilmaamayo oo munaasiban ku haboon fi lmakaani goobta iyo meesha alkhaali ee maran washkul aakhirahu kaa la tilmaamayana xaggiisa dambe xarakee yuxibu wuxuu jecel yahay annaasu dadku alcaadila ee garsoorka garsooraha abaalodhana marka halkaa waxaa la odhanayaa waxaa maqankii la tilmaamayey alcaadila ee garsoorka iyo ku wanaagsan ummadda udhexeeya aan eex aqoon markaa kii la tilmaamay baa maqan waxaa markaa yuxibu annaasu alimaama yacni madaxweynaha ama hogaamiyaha alcaadila ee caadilka marka xarakadana waa kordhow labadu waa la kordhabaya itniin wadactu waxaan dhigay asuura tasawurkii fii badiicin qurux badan ayaan dhigay marka waxaa la odhanayaa wadactu suurata fii itaarin waxaan geliyey fareem sawirkii fareem badiicin oo qurux badan badiic hadiga gol waa waxaan hore loo arag yani la yaab loo aad qurux badan talaata fi lbustaani bustaanka waxaa ku yaala mufataxatun dilaacday ayaa ku yaala markaa kii la maqan ohanaya fi bustaani waxaa ku yaala bustaanka zuhuurun ubaxyo mufataxatun dilaacay ayaa ku yaala hamsa alkaiiru yaduru ka badani yaduru almacidata calooshuu dhibaa markaa maxaa badan waxa lohanaya alaklu cuntada alkaiiru faraha badan yaduru almacidata caloosha dhib buu u keenaa arbaca baynu ka boodnay absartu waxaan arkay fi اlxaqli waxaan ku arkay beerta muftarisan dilaaah mar diban baan ku arkay yey muftarisan laayaan oo dilaa sita akrahu waxaan nacabahay asayr inaan socdo almusdaximata cedhiiriga ah fii almusdaximata ee ah halkaa waxa la gelinayaa fi shawaarici wadooyinka almusdaximata ee ah sabca taxmilu waxay xambaarsan tahay ashajaru dhirtu ashajaratu geedku ashajaratu geedku oo ku yaala imaaran baa halkaa la gelinayaa midho waxayba kuu qoran ashjaratu naadijatan bislaatay baa layihi dabeedna imaaran biraa la odhanaya naadijatan bislaatay amaaniya fi samaa'i cirka waxaa ku yaalla laamicatun warwaraysa oo iftiimaysa waxaa cirka ku yaalla nujuumun xidigo laamicatun baa la markaa iftiimayo tisca liaawuusi liaawuusi taawuusku wuxuu leeyahay jamiilun qurux badan waxaa halkaa la gelinayaa liaawuusi taawuusku wuxuu leeyahay daylun sayn iyo dabo daba buu leeyahay jamiilo qurux badan cashara araa waxaan arkaa filjawi waxaan ku arkaa kaiifan bara badan hawada kaiifan culus oo cufan marka waxa weeye araa waxaan ku arkaa filjawi jawiga dukhaanan baan ku arkaa qiiq yacni kor u kacay kaiifan oo xoogan oo maaragtay badan dac waxaad dhigtaa eh, talaata waa tamriinka saddexaad ee baabka ku jira dac waxaad dhigtaa alasmaa magacyada alaatiyata ee imanaysa ama soo socota fii jumalin jumlooyin ku dar uma ncathaa tilmaan eh, kuwan tilmaan oo waxaad ka dhigtaa bincuutin iyagu bancuut bay noqonayaan bincuutin tilmaama ku tilmaan munaasibatin ku habboon kuwan maca dabdi aakhiri nacti adigoo xarakaynaya nactiga aad keento aakhirkiisa nahrun webiga dariiqun wadon nakhlatun geed timileed madarun roob bardun qabow almasjidu masaajidka albinaau dhisme albustaanu beerta asamaau cerka albaxru badda asafiinatu markabka ama doonta alqidaaru tareenka erayadaa intaad jumlo ku darto mancuud ka dhig nactina u sameen nactigana xarakeen arbaca waa tamriinka afraad ee baabkan ku jira kawin jumalan jumlooyin samee kullu waaxidatin jumlad kasta oo minhaa jumlooyinkaa ka mid ihi carasmin magac ay koobto mancuutin la tilmaamayo oo lagu tilmaamayo biaxadi alawsaafi mid ka mida tilmaamaha alaatiyati soo socota maca dabdi aakhiri nacti nactiga xarafka u dambeeya xarakee iyo wal mancuuti tilmaanta iyo wal mancuuti kala tilmaamayaba xarakadooda muuja labadaba khashirun adag oo yacni qallafsan cadgun macaan naadijatun bislaatay daabilatun qallashay annadiifu oo nadiif ah allaamicatun iftiimaysa oo warwaraysa muftarisun dilaaah oo laayaana alraa'iqu saafi ah alxulwu macaan almaxluuju oo laga saaray maalan midhihii haddii maxluuj waxaa loo isticmaalaa dunta codbiga midhaha ku dhex jira midhaha marka laga guro khashibna waa matalan marada qalafsan oo kale loo isticmaala ee aan maro jilicsan ahayn naacim ahayn cadbun had iyo jeer biyaha loo isticmaalaa macaan naadijatun bislaatay waa midhaha daabilatun qallashay waa dhirta iyo ubaxa iyo wixii la midka annadiifu nadiif ah marada ay noqon karta laamicatun iftiimaysa inta badan xidigaha iyaba loo isticmaalaa muftarisun waa had iyo jeer dugaaga dilaaga ee laayaanka ah araa'iq saafi ah biyaha la yidhaha saafiga ah baa la yidhaha raaiq الحلو wixii macaan almaxluujna waa dunta laga guro maaragtay hadii jeer cudbiga lafaha yarar ee ku jira laga saaro midhaha ku jiroo kale amsa waa tamriinka shanaad waaxid kawin waxaad samaysaa khamsa jumalin shan jumladood samee oo ficliyatin ficil ka bilaabmaya haddii la ficliyatin la yidhaahdo jumlo wada ficilihi maba samaysanto laakiin ficil baa u horeeyo horgalo ah yakuunu uu ahaado alfaacilu faacilku wuxuu yahay fii kullin mid kasta oo minhaa ka mida ee jumlooyinka faacilkaa noqonaya mancuutan mid la tilmaamayo shan jumlaad samaynaysaa oo jumlad kasta faacilkeedu la tilmaamayo itnain kawin samee khamsa jumali shan jumladood oo ficliyatin ficil ka bilaabmaya oo yakuunu yahay almafcuulu bihi mafcuul bihiga ku jiraa fii kulli minhaa jumlad kastaba mancuutan mid la tilmaamaya iminkana mafcuulka la tilmaamaya sidii maalan yani markaad lahayd oo kale aynu tilmaamaynay yani ra'aytu ama qara'tu kitaaban baan akhriyay kitaabkaasoo mufiidan faa'iida leh mafcuulkaa tilmaamaysa saas oo kale ayaa mafcuulka la tilmaamaya talaata kawiin samee khamsa jumalin shan jumlo samee oo ismiyatin magaca magaca ka bilaabma oo magacu u horeeyo mubtade ka bilaabmaysa maalan oo yakuun uu noqdo almubtadau mubtadaha ayaa noqonaya haddii ismiya la idhaha mubtada iyo khabar weeyaan mubtadaha ay noqonaya fii kullin mid kasta oo minhaa kamida mida jumlooyinkaa shantee ismiga ah ee mubtadaha ka bilaabmaya mubtadahaasaa a ah mancuutan mid la tilmaamayo siaynu lahayn oo kale haadaa kitaabun baa layidhi marka kitaabka khabarka ayaa ahaayn ayaa ahaa mancuud laakiin tan oo kale waxaa odhanayaa yani haddii la dhahdo matalan liljamali cunuqun dawiilun haddii la dhahdo oo liljamali wuxuu leeyahay cunuqun luqun buu leeyahay dawiilun dheer cunuq waa mubtade dawiiluna waa khabar waa sifadii oo tilmaamaysa arbaca kawin samee khamsa jumlain shan jumlo samee ismiyatin oo magaca oo waa qaar mubtadiye khabar markaa jumladu waa inay noqoto oo yakuunu yahay alkhabaru khabarku fii kullin mid kasta oo minhaa ka mida ah shantan jumlo khabarka ah mancuutan mid la tilmaamayo amsa kawin samee khamsa jumalin shan jumlo samee oo fii kulli waaxidatin mid kasta oo minhaa shanta ka mida uu ku jiro mid kasta waxaa ku jira ismun majruurun ismi la hoos dabay oo mancuutun haddana la tilmaamayo tamriinu fi linshaa waxa wey waa tamriin ku saabsan curiska iyo hal abuurka yani uu qofku la imanayo kawin sabca jumalin waxaad samaysaa toddoba jumladood toddoba jumlo samee ficliyatin ficil ka bilaabmaya oo yani ficilku iyo faacil iyo maalan ama mafcuulba la socdo oo dee ficil uu aasaas u yahay baxayثu si ayaad u samaynaysaa yeji uu yimaado lafdu thawr ereyga a thawr oo dibiga ah wuxuu noqonayaa fii kullin mid kasta oo minhaa ka mida toddobada jumlo mawsuufan mid la tilmaamayo ayuu noqonayaa bisifatin waxaa lagu tilmaamayaa tilmaan tulaa'imuhu ku habboon todobadaa jumlo mid walba dibi bay ayaa noqonaya dibi ayaa lagu daraya athawr dabeedna tilmaan ku habboonna waa laga bixinaya uma stacin waxaad kaashataa bi haadihi اljumali jumlooyinka waxaad u kaashataa oo taageero uga dhigataa iyo saldhig calىa kitaabati mawduuعin inaad qorto arin iyo mawduuع sagiirin yar oo ka sheekaynaya fi waصfi thawr tilmaanta dibiga arin yaroo mawduuع yar oo ku saabsan tilmaanta dibiga ha uu noqdaan aasaas markaad toddoba jumlo qorto oo toddobaduba maaragtay ay ka warramayaan dibiga tilmaamayaanna mawduuc buu noqonayaa haddaad wax kusii dartana yacni e, kooban oo aad kaga faalloonayso kaga sheekeynaysa dibiga sabca tamriin fi اlacraab kana waa laylis ku saabsan xagga icraabta alif qeybta koowaad namuudajun waa tusaale la icraabayo si looga tusaale qaato waaxid rabixa ataajiru alamiinu wuu faa'iidey ninkii ganacsadaha ahaa ama baayac musharka ahaa ee aaminka ahaa rabixa waa ficil maadi ataajiru faacil marfuucun waa kii yacnii faa'iidada helay oo maaragtay la goday alamiinuna waa nactun waa tilmaan marfuucun waa la goday waxay tilmaamaysaa ninka ganacsadaha ataajir qofka ganacsadaha alamiin taajirkaasoo ah oo alamiin u ah mid yani aamin itniin yaqra'u caliyun cali wuxuu akhriyayaa kitaaban kitaab buu akhriyayaa kitaabkaasoo mufiidan faa'iide leh marka yaqra'u waa ficil mudaaric marfuuc waa ficil mudaaric oo la goday caliyuna waa faacil marfuuc waa faacil oo la goday ficilkaa goday oo waa ka sheegaya yani waa ka samaynaya akhriska samaynaya mufiidana waa nactun waa tilmaan mansuubun la kordhabay weeyaan mansuubun waa la kordhabay oo mufiidan waxay tilmaamaysaa kitaabka inuu mid faaidalayo b acribi ljumala alaatiyata waxaad ceraawdaa ama waxaad ceraabtaa jumlooyinka soo socda aduu ceraab waa qaybtii labaad ee laga doonay ardaygu inuu sameeyo nazala waxaa ka soo degey min asamaa'i samada waxaa ka soo da'ay matarun roob baa ka soo da'ay haziirun fara badan nazla waa ficil maadi mabniy cala alfatxi laa maxala lahu min alcraaq mina waa xarf jarin mabniy cala alfatxi liltiqaa'i saakinayn laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun xarfu laa yadharab calayhi alcraab craabi ka muuqan mayso waayo waa xaraf xarafkana craabi kama muuqato aلsamaai waa majruuru bimin baa lagu hoos dabay waa ismu majruurun bimin min baa lagu hoos dabay wa calaamatu jari alkasratu aلdaahiratu calى aakhirihi calaamadda hoosdagiisuna waa kasrada xagga dambe ka muuqata waljaaru walmajruuru ka wax hoos dabay ka la hoos dabay mutacaliqaan labaduba macna ahaan waxay ku xidhan yihiin bificli nazla bay ku xidhan yihin nazla waxaa ka soo degey min asamaa'i ka soo degey oo ficilka uu ku tacalluqayo jaariyo majruurku markaad jaariyo majruurka maraysa ama kelmadda kale ku tacalluqayo macnihiisaa ka dhex muuqanaya madarun waa faacilu marfuucu bilficl waa kii da'itaanka soo diidiya soo degidda sameeyey waa faacil marfuuc wacalaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu calaa akhirih waa damada ka muuqata roobkaasoo ghaziirun fara badan ghaziirun waa sifatun ama waa nactun limadarun madar ayay tilmaanu tahay badnaan bay ku tilmaamaysaa wa nactun marfuuci marfuuc baa la ydhaha goday ka tilmaanta u ahina waa la godaa وعلامة رفع adamatu adaahiratu على aakhirihi calaamada godaalkiisuna kan nactigaa waxaweye damada ka muuqata yalbasu caliyun cali wuxuu xidhan yahay xidaa'an kabo waasican ballaadhanoo yacnii ka ballaadhan ama ka badan isaga kaba yani aan cidhiiri ahayn yalbasu waa ficlu mudaaric oo marfuucun waa la goday maxaa loo goday litajarudihi can اnnaasibi waاljaazim wuxuu ka qaawan yahay ama litajarudihi min annaasi wاljaazimi wax kor dhaba iyo wax reeba midna male sidaa daraaddeed wuu godnaanayaa oo caamilkaa caamilkiisu waa macnawi waa la-aanta labadaas hadday maqan yihiin wuu godnaanaya marfuucun waa la goday wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa aakhirihi calaamada godaalkiisuna waa damada ka muuqata caliyuna waa faacilulficli waa faacilkii yani shaqada sameeyey ee xedhashada sameeyey marfuucu bilficli ficilkaa lagu goday wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa akhirihi calaamadda godaalkiisuna waa damada ka muuqata xidaa'an waa mafcuulu bihi mansuub waa kii la xidhay ficilkaa kordhabaya wa calaamatu nasbi alfatxatu addaahiratu calaa akhirihi waasicanna waxa weeye waa kabahaasoo waasacan ballaarhan waasaca waasacan waa nacatun lixidaa'an wa nacatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi alfatxatu daahiratu calaa akhirihi waasacan waxay tilmaamantay xidaa'an ismi kor dhaban maalan ismiga tilmaan u ah isna waa la kor dhabaya calaamadda kordhaguna way muuqataa yakfir waa wuxuu ku badan yahay annaklu timirtu waxay ku badan tahay fi lbasaatiini bustaanada iyo beeraha almuhmirati ee midhaha soo saarta midhaysa midhaha dhasha ee midhuhu ka baxaan fi lbasaatiini basaatiinta ama beeraha beeraha almuhmirati ee maarata midhaha leh marka yakfir waa ficil mudaaricun marfuucu waa la goday litajarudihi min annaasib waljaazimi ma laha wax reeba iyo wax kor dhaba sidaa daraaddeed wuu gudayay wa calaamatu rafci damatu adaahiratu calaa akhiri calaamadda godaalkiisu waa damada ka muuqata xagga dambe annaqlu waa faacilulficli oo waa kii faraha badnaa waa isaga wa calaamatu rafci marfuucun bilficli ficilkaa lagu goday wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa akhirihi calaamadda godaalkiisuna waa damada xagga dambe laamka ka muuqata fii xarfu jarin weeye mabniya cala sukuun لأnنه xرف de waa xرف والxرف laa yadhر عalيه اعrاab xرفkana عrاabi kama muuqato albasatini waa majruur bفي waa ism majruur bفي waa ismi lagu hoosto في وclاamt jarb alksraة الظاahiraة عalى akhirihi weeye wاljaar wاlmajruur mutacaliqaana byr ykr buu ku tacaluqaya oo ficilkaasuu ku xidhanya macno ahaan oonay kala maarmayn jaar majruurku tacaluq la-aan isma taago intiisa badan mmid mid zaa'id iyo midaan shibhu zaa'id oon iyagu tacaluqin mooyaane almuhmirati waa nacatun lilbasaatiin waa tilmaan ay leedahay basaatiintu wa nacatu lmajruuri majruur ka la hoos dabay tilmaantiisna waa la hoos dabaa wa calaamatu jarrihi alkasratu aldaahiratu calaa weeye kasrada xagga calaamatu jarihi alkasratu aldaahiratu calaa aakhirihi calaamadda hoosdaguna waa kasrada ka dambaysa kasrada ka muuqata xaggiisa dambe wallah aclam bisawaab wabilahi towfiiq